alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu qowli llahi tacaala wamin annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan musanifku raximah llahu tacaala aayaddaasi ayuu baabka ka dhigay si sheegnayna baabulmaxaba ayaa la odhan karaa wuxuu baaba ku sheegay lix daliil laba aayadood saddex xadiis iyo hal afar daliilka koowaad waa qowl llahi tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mida buu ihi ilaahay man cid baa ka mida yatakhidu yeelanaya min duuni illaahi ilaahay maciisa ama ilaahay sukadii wa duuna allahi maca allahi waa loo macnayn karaa gayr illaahi min hayri illaahina waa loo macnayn karaa andaadan yeelanaya kuwa ilaahay la masaynayo uu la simayo kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xub illaah sida ilaahay u jecel yihiin oo kale alandaad waa jamcu niddin wa huwa alcidlu walmathiilu wannadiir waa shayga shayga u dhigme ee la midkaabaa nidduhu la yidhaahdaa marka wuxuu koobsanayaa kula macbuudi min duuni illahi min aalihatihim aw matbuucin min saadaatihim wa kubaraaihim mid kastoo ay caabudaan oo ilaahay ay kula maseeyeen cibaadada iyo mid kastoo ay raaceen oo daacada ilaahay subxaana wa tacaala ay kula maseeyeen oo madaxdoodii iyo odayaashoodiiya yuxibuunahum ka xub illah culimadu way isku khilaafeen Ehm, maxaa looga jeedaa ka xubi illaahidaas laba qowl bay isugu khilaafeen qowlka koowaad wuxuu leeyahay macnu waxa weeye yusaawuuna bayna allahi wa bayna macbuudaatin fi lmaxaba oo asnaamtooday u jecelyihin siday ilaahay u jecel yihiin oo kale oo ilaah iyo macbuudaadkooda ay maxabada ku simeen yuxibuunahaa ka xubihim lilah wa ikhtiyaar azajaaj ikhtaarahu ibnu taymiya wibnu lqayim walmaqrizi ibnu lcutheymiin wakadalika sheekh sulaymaan bn cabdillaahi yuxibuunahum ka xubillah wuxu an yusaawuunahum billahi fi lmaxabati waltacdiib macbuudaadkooday ilaahay kula simayaan maxabada iyo weyneynta walihada yaquuluuna liandaadihim hum fi nnaar tallahi in kunaa la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi اlcaalamiin fahada huwa musaawaatu birabbi اlcaalamiin wa huwa alcidl اlmadkuur fii qowlihi uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun ama musaawaathm biاllahi fi اlkhalqi wاlrisqi watadbiir اlumuur fama kana axad min almushrikiin yusaawuuna asnaamhum billahi fi dalik ama xagga abuurka iyo arsaaqda iyo maamulka caalamka axad mushrikiinta ka midii asnaamtiisa ilaahay lama simi jirin qowlka labaad wuxuu leeyahy macnuhu waxa weye yuxibuuna andaadahum ka xubi lmu'miniina lilah waxay macbuudaadkooda u jecel yihiin sida ay muuminiintu u jecel yihiin ilaahay oo ay andaadahum ka xub illaahi ka xubi lmu'miniina lilah siay muminiintu ilahay u jecel yihiin bay u jecel yihiin macbuudaadkooda macanu waxa weeya waxaa siman maxabat lmuminiina lilah iyo maxabat lmushrikiina limacbuudaatihim tafsiirka mufasiriintu waa kay u badan yihiin ibnu jariir raxima llahu tacala isaga ayuu doortay kadalika albagawi wuxu yuxibuunahum kaxubi la yuxibuuna aalihatahum kaxubi lmuminiina allah kadalika ibnu kathiir isaguna wuxuu yihi wayuxibuunahum kaxubihi wahuwa allahu laa ilaha ila hu walaa dida lah walaa nida lah walaa shariika macahu lafdiguna waa muxtamil lilmacnayeyn in loo jeedo sida ilaahay u jecel yihin bay asnaamtooda u jecel yihin iyo in loo jeedo siday muminiintu ilaahay u jecel yihin bay iyaguna asnaamtooda u jecel yihin lafdigu labadaba u ixtimaalaa laakiin siyaaqa ayaa diidaya in la idhaahdo tafsiirka hore oo ah siday muminiintu ilaahay u jecel yihiin ayuu mushrikiintu macbuudaadkooda u jecel yihiin macanu waxa weyaan labada maxabo ayaa siman taana waxaa diidaya qowl llahi tacaala fima bacd waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah muminiinta maxabada ilaahay ay u hayaan ay daran tahay way siman tahay iyo way saraysaa way daran tahayna isma qabanayaan shekhulislaam ibnu taymiya tafsiirka aada buu u diiday tafsiirka odhanaya yuxibuuna macbuudaatihim ka xubi lmu'miniina lilah aada iyo aada buu diiday markuu sheegay markaa labada qowl qowlka odhanaya yuxibuunahum ka xubi lmu'miniina allah waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah minhum liawhaanihim wuxuu yihi wlwalu qowlu mutanaaqidun oo sidaa ay muuminiintu ilaahay u jecel yihiin oo kale mushrikiintu macbuudaadkooda u jecel yihiin baa awalu aaya lagu fasiray akhirkeediina waxaa ku jirta jacaylka ay muuminiintu ilaahay u hayaan baa ka sareeya jacaylka mushrikiintu asnaamtooda u hayaan taasina de waa tanaaqud marna maxabadu way simantay baa la leeyahay marna way kala saraysaa wahuwa bailu faina almushrikiina laa yuxibuuna alandaada mila maxabati muumina lilah sideedabana in la simo maxabada ay muuminiintu ilaahay u hayaan waa maxaba khaalisa oo maxabo cibaado ah oo a maxabo waxa weeyaan aan guurguureyn iyo maxabada mushrikiinta oo maxaba khaalisa aan ahayn oo akara min macbuud uu jecel yahay isla markaana maxabay kanuu jeclaa shalay maantana kaleu jecel yahay berrina uu ka guurayaa sanamkii uu bedelayaa sax maaha waa ala tafsiirka saxda waa in la idhaahdo mushrikiintaa jecel ilaahay subxaana wa tacaala laakiin waxay simeen maxabada ilaahay u hayaan iyo tay macbuudaadkooda u hayaan maxaba shirkiya bay ku dhaceen waana ta uu musanifku doortay sida masaailka aynu ku arki doonno wuxuu tasriixin doonaa in laga qaadanayo baabkan mushrikiintu inay ilaahay jecel yihiin wajhu dilaalat ilahi calaa maqsuud ilbaab ana fiiha madxa allahi lmuminiin almukhlisiina bimaxabatihim lilah waxaa ayadan ku sugan muminiinta mukhlisiinta ilahay inuu ku ammaanay inay ilaahay jecel yihiin wa hada daliilu calaa anaha cibaada laa tajuusu ligayr illah mar hadduu ilaahay muminiinta ku ammaanay jacaylka ilaahay u hayaan taasi waxay daliil u tahay maxabada ilaahay la jeclaada inay tahay cibaado ilaahay cid aan ahayn aan loo samayn karin oo aan loo yeeli karin wa ana fiiha dama lmushrikiina bitaswiyatihim aalihatahum billahi fi lmaxaba waxaa kaloo ku sugan in mushrikiinta lagu dhareeceeyey inay ilaahyadooda ilaahay la simeen oo maxabada ay kula simeen yuxibuunahum ka xub illah wa bayaana anaha min alacmaal alatii awjabat lahum shirka waxaa kaloo ku sugan caddayn la caddeeyey maxabada iyo aalihadooda sida ilaahay oo kale u jeclaadeen inay ka mid tahay acmaasha ay mushrikiin ku noqdeen oo taswiyatuhum bayna allahi wa bayna macbuudaatihim fi lmaxaba wa camal qalbi ah waana acmaasha ay mushrikiinta ku noqdeen mid ka mid a ah. daliil hani qowluhu tacaala ilahay uhi qul waxaad tidhaahdaa in kaana aabaa'ukum hadday yihiin aabayaashin wa abnaa'ukum iyo inamadiin ilaa qowlihi laga gaadho axaba ilaykum min allahi warasuulihi wajihaadin fii sabiilihi fatarabasuu xataa yaatiya allahu biamrih marka cidda qul la leeyahay khitaabkan ku socda waa nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam qolada markaa lagu leeyahay in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukumna culimada qaarkood waxay yidhaahdeen la soco tafsiirkana natiija ka dhalan doonta waxaa looga jeedaa lilmutakhalifiina can alhijrati ilaa daari lislaam kuwa muslimiina oo hijrada ka hadhay oo hijrada uga hadhay jacayl ay u hayaan qaraabadooda la sheegay ganacsigooda iyo guryahooda arrimaha noo iyo eh, arrimaha noocaas ah qaraabadooda ganacsigooda iyo guryahooda amwaal iqtaraftumuuha watijaaraة takshawna kasaadaha wamasaakinu tardawna axaba ilaykum min allahi warasuuli jihaadi fi sabiili fatarabasuu kuwaasaa lala hadlaya qowlka kalena wuxuu leeyahy maya aayaddani gaalay la hadlaysaa iimaankii uga hadhay jacaylka ay kuwa u hayaan labada tafsiirba waa lagu fasiray cidda lala hadlayo cidda te labadaba waa la yidhi haddii la yidhaahdo la soco oo cidda aadani ka hadlaysaa waa mushrikiin dee waxay noqonaysaa waxyaabaha la sheegay sideeddaa shay ee aayaddan lagu sheegay inay ilaahay ka jeclaadeen axaba ilaykum min allahi wa rasuuli wa jihaadin fii sabiilih oo maxabadii shirkiga ahayd bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo muslimiin bay aayaddani ka hadlaysaana axaba ilaykum min allahi wa rasuuli wa jihaadin fi sabiili waxay noqonaysaa arrimaha adduunyo ayay ka jeclaadeen amarka ilaahay fulintiisa labada masalana xukumka way ku kala duwan yihin waman axaba makhluuqan ka maxabatihi lilah faqad waqaca fi shirk amaa man axaba amra min alumuur akara min maxabatihi li fahuwa faasiqun walaysa bimushrik qofka makhluuq ilaahay ka jeclaada ama sida ilaahay oo kale u jeclaada qofkaasi de waa mushrik oo taswiya buu sameeyey ilaahay iyo makhluuq inuu maxabadii ku simay amaa qofka amarka ilaahay fulintiisa ka jeclaada arrin adduunyo kaasi waa faasiq waa dhici kartaa qof mumini inuu adduunyo ka doorto amarkii ilahay oo amarka ilahay fulintiisa iyo adduunyada helisteeda adduunyada helisteeda inuu jeclaado marka waa fisqi taas marka haddii la idhaahdo aayaddu muslimiin bay ka hadlaysaa axaba ilaykum taa musanifkana waynu arki doonaa tafsiirkaa dambe ayuu qaatay oo dadka aayaddan ay ka hadlaysaa inay yihiin dad muslimiina oo amarkii ilaahay fulintiisa ka hormariyey jacaylkii adduunyada ay u hayeen oo diintoodii markaa adduunye ka jeclaaday oo maxabo fisqiya ku dhacay saas ayuu aayadda u fasiray waay aabbaada waynu garanay qul in kaana aaba'ukum abna'ukum ikhwaanukum aswaajukum wacashiiratukum ay qaraabatukum wey wa amwaalun ikhtaraftumuuha ay iktasabtumuuha xoolaha tabcateen ood shaqaysateen oo alikhtiraafu ah iqtiaacu shay min makaanihi ilaa gayri shayga meeshiisi in laga soo jaro oo meel kale la geeyo wa tijaaratun oo takshawna kasaadahaa ay takshawna fawaataha wa dahaaba waqti rawaajiha ganacsi aad ka baqanaysaan inuu idinku fadhiisto oo alaabtii ganacsigu ay idinka socon weydo macanaa xoolahaasaad u baqaysaan ama ganacsigaasaad ubaqay wa masaakinu tardawnaha masaakin waa manaazil bimaka wa tuxibuunaha lijamaaliha wa xusniha tardawna bimacnaa tuxibuunaha wey axaba ilaykum min allahi warasuulih oo haddii daahirkeeda lagu qaado waxay noqonaysaa ilaahay iyo rasuulka ka jeceshiin sideeddaa la sheegay oo maxabo shirkiya taas haddii la dad muslimiin ahaayeenna waa in la idhaahdo axaba ilaykum min diin illah aw min awaamir illah min tanfiidi min alimtihaali liawaamir illah amarada ilahay inaad fulisaan baad ka jeceshiin oo min alhijrati min daari kufr ila daar islaam sideedaa shay iyo hijradiibaa idiin gudboonaaday faqadamtum hadihi thamaaniya calaa alimtithaal liamri illahi bilhijra sideedaa jacaylkaad u haysaan baad ka hormariseen amarku ilaahay hijrada idin amray inaad u hogaansantaan fatarabasuu bimacnaa intadiruu wey waana waciid oo intadiruu maa yaxilu bikum min ciqaabi iska suga ciqaabka ilaahay ee idinku habsan doona xataa yaatiya allahu bimrihi ay bicadaabihi ilaa ilaahay wuu la imanaya arrinkiisa cadaabkiisii cuquubati caajilatan aw aajila wallahu laa yahdi lqowma alfaasiqiin ay alkhaarijiina can aaca ilaahay ma hanuuniyo qoomka ilaahay aacadiisii ka baxay wa tahdiid waana ciqaab kale waa tahdiidu lihaulaa bixirmaan lhidaaya wجه dilaalة اlahi calى maqsuud اlbaab waxa weeye ma fiiha min الtawacudi bاlciqaab calى man kanat hadihi اlأshyaء axaba ilayhi min imtihali awaamir اllahi warasuulih waxaynu qaadanay markaa tafsiirka odhanay waa dad muslimiina oo sideedaa shay ilaahay kamay jeclaan laakiin sideedaa shay waxay ka jeclaadeenay ka hormariyeen fulinta amarka ilahay وqadmuu hadihi aلأشhyاء الثamaniية عalى اmtiثاali أwamir الlah wa awaamiri rasuulihi sala allahu alay wasalam waana maxabadii fisqiga ahayd waxakama allahu calayhim bilfisqi fii qowlihi wallahu laa yahdi lqowma alfaasiqiin waxaanu ilaahay qoladaa ku xukumay jacaylka ay sideedaa shay ee adduunyada u hayaan ka hormariyey hogaansanka amarka ilaahay fisqi buu ku xukumay fahada daliilu calaa anahum irtakabuu jurman kabiira wa denban cadiima inay dembi weyn sameeyeen bay taasina daliilay u tahay sheekh bn cuthaymiin wuxuu odhanayaa raxima llahu tacaala fadalat ilaayatu calaa ana maxabata haulaa wain kanat min gayri maxabati lcibaada maxabadii cibaadada ahayd ilaa cid aanan haddii loo yalo shirkiga ahayd maaha maxabadooda إda fudilat عlى maxabaة الlahi saarat saba lilcquba min huna nacrif ana اlinsana ida kana yuhmil awaamir اllah liawaamiri waalidi fahuwa yuxibu abahu akar min rabbi lakin maxabatu cibaada maaha sheekh sulayman ibn cabdilaahina ishkaalka aayadda kusoo arooraya oo ah inuu sheikh اiسlam ibnu taymiya yihi wa macluum ana kaiir min اmuslimiina w akarahum bi hadii ifa ibnu taymiya yihi in badanoo muslimiinta ka mid ah ma badankoodba sifadaasay leeyihin sifadee in jacaylka ay u hayaan ashyaada adduunyada ah uu kalifo awaamirta ilaahay inaanay u hogaansamin oo ashyaada jacaylka ay u hayaan ay ka hormariyaan u hogaansanka awaamirta ilaahay ishkaalkaa markaa waxaa ka jawaabay sheekh sulaymaan ibn cabdillaah wuxuuhi macnuhu waa ihaaru shahwati lmuxarama cala amri illah macnuhu maaha aabbihii iyo inankiisa iyo qaraabadiisa iyo gurigiisa iyo ganacsigiisa iyo waxaasuu ilaahay ka jeceli macnuu maaha macnuu waxa weyaan waa ihaaru shahwati lmuxaram cala amri illah ilaahay baa yidhi hijrood hijradii ilaahay wuxuu ka doorbid uu ka hormariyey jacaylka uu hayo ashyaada addunyada walaysa muraad anahu yuxibu shahwatahu maxabata qasdin wataliih maaha inuu maxabadii cibaadada ahayd ku jeceliyey kuwaa la sheegay saas marka maxabat lmubaaxaat aw lmuxaramaat waithaaru calaa aacati ilah xukumkeedu waa maxay maslada soconi waa taas shay mubaax ama muxarama jacaylka adu haysaa inuu kalifo aacadii ilaahay subxana watacala in idyada ka hormariso maa xukmu dalik fisqun walaysa bikufrin walaa shirki waana xaalka muslimiintu siduu u badan yahayba waxaa awaamir la khilaafayaba taasi ka dhalata walaysat bishirkin wakhuruuj min almilla waayo lana hada taqdiim fi lxaqiiqati laysa mutacaliqa bilmaxabati daatiha qofku markuu ganacsigiisa waxa lagu yidhi waa ribadu waa xaaraan uu garanaya ina xaaraanta adduunye jacayl baa u geeyey ribadii inuu ku shaqaysto miyaynu odhananaa qadama ah, maxabat allaahi ah, maxabata atijaara calaa maxabat illaah oo shirki iyo ku dhacay maya fi taqdiimka noocaasi ahi oo jacaylka u hayo adduunyada inuu amarka ilaahay fulintiisa ka hormariyey maxabada lafteeda wax ku tacalluqa maaha wa inamaa shayun yarjic ilaa halabati shahwati aw xubi dunya aslu maxabadii qalbiga wax la xidhiidha maaha oo haddii la weydiiyo qofkan muslimkaa ilaahay subxaana watacaala iyo doolarkan keebaad jeceshay de wuxuu dhan ilahay baan jecelahay haddana doolarku amarkii ilaahay uga tegaya oo amarkii ilahay u khilaafaya marka khalabatu shahwa iyo maxabat dunya iyo taxsiilu masaalixiha ama xubu makhluuqin ashadda min xub illah falaa takun ila maxabata qasdin wa taaliih ama inuu makhluuq jeclaado qofku oo siduu ilaahay u jeceliyey si lamida ama ka daran u jeclaado taas iyadu maxabo qalbi oo qasdi ku timi iyo taliih ayuunbay ku iman kartaa taas adaliilu hali can anasin ana rasuula llahi sala midkiina iimaankiisa waajibka ima dhammaystirmayo xataa kuna ilaa aan ahaado anigoo nebi maxamed axaba iley miduu ka jecel yahay min waladihi ilmihiisi wa waalidihi waalidkiiy wanaasi dadka ajmaciin iyagoo dhan akhrajahu laa yumin axadukum anafyu liliimaan iimaanka la anfinayaana wuxuu noqon karaa asluliimaan buu noqon karaa oo macnaa qofku waa gaalo iimaanba qalbigiisa kuma jiro kamaal iimaan waajib buu noqon karaa asalkii iimaanka wuu haystaa waa qof muslima laakiin iimaankii ku waajibay baan u dhammaystirnayn qofku hadduu faraladii ilaahay qaar ka tago iimaankii waajibkaa ma wada haysto hadduu samaynayo waxyaabihii ilaahay ka xaaraantimeeye qaar ka midana iimaankii waajibka kuwaa ma wada haysto marka halkan waxaa kalu noqon karaa nafyu kamaal iimaani lmustaxab in la iimaankii mustaxabka ahaa ee sunnaha ahaa naafilada baan u dhammaystirnayn haddii la anfiyana iimaanka asalku waa in loo jeedo asluliimaan oo laleeyahy qofkaasi iimaanba malo waa gaal ilaa in la helo mooyaane daliil tusinaya in loo jeedo nafyu lkamaal ama in iimaanka la anfiyo oo loo anfiyo lifawaati mustaxabin taa culimo badan baa diiday sida shekhul ibnu taymiya ibnu lqayim oo qofkii lagu idhaahdo lam tu'min liannaka taragta mustaxaban shay mustaxaba baad ka tagtay waxaanu shekhulislaam ibnu taymiya yidhaahdaa fuqahada arrinta noocaasiyo sheega laakiin wax saxa maaha buu idhahda haddaad aragto nafyuliimaan ama asalkiisii baa la anfinaya ama kamaalkiisi waajibkaa baa la anfinaya sida cibaadaadka kaleba fasalli fa lam tusalli waa sixadii salaadaa la anfinaya soo maha laa salaata ila bifaatixati lkitaab laakiin shay mustaxabo qof ka tegay salaadiisa lama anfiyo imaankuna waa saas kale waxaana taa ka dhalanaysa buu ihi dee dadkaba in iimaanka laga wada anfiyo waayo dadka waa ku yeer yihiin qof iimaankii mustaxabkaa ah u dhamaystiran yihi oo shay mustaxababa aan ka tegin marka laa yuminu axadukum halkan iimaanka la anfinaya ma asalkii iimaanka waa gaal miyaa macnaheedu ilaa uu waa awlaadiis iyo waalidkiiyo dadka o dhan rasuula ka jeclaanayo mise amaalkii waajibkaabaa la anfinaya oo iimaankii ku waajiba uma dhamaystirna miya amaaluliimaan baa la anfinaya e laa yakmulu iimaanu man yaddaci liimaan ma dhamaystirmayo iimaankii waajibka ku ahaa walaa yaxsulu lahu liiman aladii tabra'u bihi dimatu wayastaxiqu bihi dukuula ljana bilaa iimaankay dumadiisu ku beri noqonaysa kuna mutaysanaya inuu jannada cadaab la-aan ku galo uma dhamaystirna almuraad waa nafyu kamaal iimaan اlwaajib saasay culimadu tasriixiyeen shekh islaam ibnu taymiya wakadalika ibn اlqayim wa sheekh ibn اlqasim fi xashiyatihi calى kitaab الtawxiid amilo badanna nusuusta way ku leeday marka waxaad isweydiin kartaa maxaa loo odhan waayey iimaanka la afinaya waa aslu liimaan ma kamaal iimaan اwaajib waxaa loo dhawaya dee daliil baynu haynaa cumar ibn khaaab radi allahu canhu nabiga alayh salatu salam muxuu ku uri laa anta axabu ilaya min kulli shay ila min nafsi shay walba waan kaa jecelay naftayda mooyaane gaal baa tay cumar miyuu nebigu alayh salaatu salaam uu ku yihi kuma odhan waxaa asluliimaan uu ku xidhan yahay maaha in nebiga cid walba laga jeclaado waxaa asluliimaanu ku xidhan yahay waa maxabat nabiy alay isalatu salaam inaad nebiga jeclaato mar haddii maxabo nebi qalbigaaga ay ku jirto maxabadii iimaanka shardiga u ahayd ee aada kufriya gaalnimo kaga badbaadaysa xaasil bay kuu tahay ama inaad nebiga ka jeclaato min nafsika wa waladika wa waalidika wannaasi ajmaciin taasi waa waajib laakiin eh, kamaal liimaani lwaajib baa ku xidhan iimaanka waajibka inuu ee asalkii iimaanka ee gaalnimo lagaga badbaadayay kuwa xidha waayo xataa akuuna axabba ilayh maxabada maxabadii sharciga ahayd baa looga jeeda almaxaba abiiciya loogama jeedo oo in nebiga loo jeclaado inuu rasuulka ilaahay yahay iyo inuu yahay waxa weeyaan qof ilaahay waxida oo caabuda min waladihi labyadhadigba way soo gelayaan waladkana waxaa loo horeysiiyey lanna tacaluqa alqalbi bihi ashad min tacaluqihi biabihi qaaliban tacaluqa qalbigu waladka ku tacaluqa ayaa ka daran tacaluqa ku tacaluqa waalidka wa waalidihi waalidkana aabbihi hooyadiiba way soo gelayaan wain calaa awowyaashii iyo ayeeyooyinkiiyo wanaasi ajmaciinna waa min baabi catfi alcaami cala alkhaas ile waladka iyo waalidkuba dadkay ka mid yihiin oo dadkii oo kuwii guuda ayaa lagu cadfay kii khaaska ah waalidkiiyo waladkiiya wajhu dilaalati alxadiid cala maqsuud ilbaab ishkaal baa xadiidkan uu keeni kara waxaa la odhan karaa baabku maxabada ilahay buu ku saabsanaa xadiidkana maxabada ilaahay ka hadli maayo maxabada nebiga caleyh isalatu salaam ayuu ka hadlaya marka muxuu baabka xidhiidh la leeyahy waa in la idhaahdo ana fiihi nafy aliimaan alwaajib caman lam yakun inabiyu axaba ilayh min waladi waalidi wannaasi ajmaciin xadiidkan maxaa ku jirta in iimaankii waajibkaa laga anfiyey oo la yidhi bimacnaa iimaankii waajibka ahaa ma laha qofka aan nebigu ahayn miduu ka jecel yahay waalidkii waladkii iyo dadka oo dhan soo maha xadiidku laa yuuminu axadukum xataa yakuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi annaasi ajmaciin walaa yunfa aliimaanu ilaa bitarki waajibin qofna iimaan lagama anfiyo inuu waajib ka tegay mooyaane fadala dalika calى wujubi maxabat الnabiyi salى اllah alay waslam acdam min maxabat اlwaladi wاlwaalidi wاnnaasi ajmaciin taasi waxay markaa daliil u tahay nebiga in la jeclaado inay waajibtay oo weliba laga jeclaado awlaadda iyo waalidka iyo dadka o dhanba marka ilaa iminka nebigan alayh salatu salaam ku jiraan soo ma xadidka waxaynu tusinayaa maxabat nabiyi inay waajib tahay weliba inay noqoto acdam maxabat اlwaladi wاlwaalidi wاnnaas inay waajib tahay waida kaanat maxabat الnabiyi waajiba famaxabat اllahi awlaa biاlwujuub halkuu baaba ka soo gelaya waa waa qiyaas waa qiyaas lwlaa waxa la idhahdo oo haddii maxabadii nebigu ay waajib tahay oo haddii qalbiga laga waayaba qofku aanu muumin ba ahayna gaal u yahay haddii qalbiga ay ku dhamaystirmi weydana inteedii waajibka ahayd u naaqisu liimaan uu yahay qofku dee min baabi alwlaa in ilaahay maxabadiisuna ay waajib noqoto oo nebiga oo ah makhluuqii ilaahay oo abuuray in sidaa loo jeclaado mar hadday waajib tahay allaha khaaliqa in la jeclaado oo makhluuq kasta laga jeclaadaa inay waajib tahay baa xadiidka laga qaadanaya min baabi alqiyaas waaya walihada sheekh bn cuthaymiin wuxuu yihi munaasabatu hada alxadiid daahiraة id maxabat rasuuli min maxabat illah oo dhinac kale haddii laga eegana jacaylka rasuulku jacaylka ilahay buu kamid yahi oo qofka maxaba sharciya rasuula ku jeclaadaa qof ilahay jeclaaday wey wlأnnahu ida kana laa yakmul iimaan xata yakuna rasulu axaba ilى linsani min nafsihi wاnnaasi ajmaciin famaxabat اllahi wlaa waacdam buuri waayo daliilka afraad walahumaa waxaa u sugan bukhaariya muslim oo canhu ay ka wariyeen can anas qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam halaathun saddex arrimood man kuna ka ay ahaadaan fiihi dhexdiisa oo saddex arrimood qofka si dhammaystiran looga helo weyaan macnuhu wajada qofkaasi waa dareemaa bihina sababtooda xalaawat liimaan iimaanka macaankiisa waata koowaad an yakuuna allahu inuu ilaahay ahaadiyo warasuulu rasuulkiisu axaba ileyh miduu ka jecelay mimaa siwaahuma cidda kasoo hadhoo dhan waata labaad waa an yuxiba almara inuu qofka jeclaado laa yuxibu isagoo u jeclaanayn ila lilah ilahay daraaddi mooyaane wa an takuuna maxabatu lilah ta saddexaad waa an yakraha waa inuu naco an yacuuda fi lkufri inuu hadduu gaal ahaan jiray gaalnimadii ku noqdo haddaanu gaal ahaan jirinna an yasiira ila lkufr inuu gaal noqdo iminka bacda id anqadahu llahu minhu intuu ilaahay ka badbaadiyey kadib kamaa yakrahu siduu u nacayo an yuqdafa in lagu tuuro fi naari naarta wa fii riwaayati laa yajidu heli maayo axadun axadna xalaawat liimaan iimaanka macaankiisa xataa yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayh mima siwaahuma ila akhirihi alaau man kuna fiihi ay wujidna fiihi taamatan saddex qofka laga helo ay ku dhamaystirmaan weyaan macnuhu cadadkuna sida saxiixaa ah mafhuum ma leh oo ma aha inaana jirin waxyaabo kaleo xalaawatuliimaan lagu helaya xadiid kale arrimo kalea lagu sheegay oo addoonku hadduu ku sifoobo xalaawatuliimaan uu ku helayo wajada bihina xalaawat liimaan bacdu waa sababiya xalaawna waa mafcuulu wajada xalaawat liimaanna waa ma yajidu linsaan fii nafsihi wa qalbihi min alطumaaniinati wاlraaxati walinshiraax waxaa qofku naftiisa uu ka dareemayaa xasilooni iyo raaxo walaa tudraku billisaan wa inamaa bilqalb macaankana carabka laguma dhadhamiye qalbigaa lagu dhadhamiya iimaanku acmi buu leeyahy sida nebigu uhi daaqa acma aliimaan man radya biاllaahi rabba wabimuxamedin rasuula ah, wbilislaami diina wabimuxamedin rasuula muslim baa wariyey laakiin halka lagu dhadhaminaya waa qalbiga wey alxalaawa lqalbiya baa loo jeedaa saddexdan arrimoodna waa min aclaa khisaali liimaan marka xalaawat liimaan waa arrin dheeraad ka ah inuu qofka iimaankii qalbigiisa uu ku jiro waxaanay ku xidhantay qofku inuu xalaawat liimaan helo sida acmaashii qalbigu ay qalbigiisa ugu dhamaystirantahy iyo sida amraad lquluub qofku uu uga marhanyay min ashahawaati wاshubahaat waynu aragnaa qof cunto fiican loo soo dhigay oo qadhaadh ay u dhadhamayso ma aha ciladu cuntada isagay cilla ku suganta isagaa dacaraysan saasoo kale qofka aacaadka iyo cibaadaadku inaanay u dhadhamin oonay la macaanaan way dhacdaa sababtuna maaha inaanay cibaadadu macaaneyn mushkiladu waxa weeye qalbigiisa ayaa buka lihada wuxu uhi alimaam الnawowi raximah اllah qala اlculama raximahum اllah macna xalaawat اliimaan istildaadu طaacaat waa inuu qofku طaacaadka iyo cibaadaadka macaansado wataxamul اlmashaqaat fii rida اllahi caza wajala warasuulih oo waxyaabaha culus oo dhan uu xamilo si u gaadho raalli ahaanshaha ilahay wa iithaaru dalika calى carad اdunya oo dheefta adduunya uu ka hormariyo waxa ilaahay rasuulkiisa raali gelinaya wamaxabat cabdi rabahu subxaana wa tacala bificli aacati wa tarki mukhaalafati kadalika maxabatu rasuuli illah an yakuna allah warasuulu axaba ilay mima siwaahuma ay mima cadaahuma xata min nafsi in ilahay rasuulka cid walba ku jecel xataa naftiisa inuu ka jeclaado maxabat اllahi warasuulihina macanaheeda horeynu soo argnay wa tacaluqu اlqalbi wamayluhu ilaa rabbihi wa shaafuhu bih iyo waxaa ka laasimayo a inuu ilaahay ukhuduuco oo rabbi subxaana wa amarkiisa u u hogaansamo an yuxib lmara laa yuxibu ila lilah lilahi laamta ku jirta waa laam tacliim ay min ajli illah ilahay daraaddi buu jecel limaada yuxibu hada insaan liannahu insaanu muminu aaicun lilah wuxuu jeclaanaya inuu yahay insaan muumina oo ilaahay adeeca intaasuu jeclaanaya mar hadduu ilaah iyo rasuulkiisa cid walba uu ka jecel yahay waxay ilaah iyo rasuulkiisu jecel yihiinna wuu jeclaanaya cidda ay jecel yihiinna wuu jeclaanaya cidda ilaah iyo rasuulkiisu ay necab yihiinna wuu nacaya an yakra an yacuuda fi lkufr culamada qaar waxay macnuu waxa weeye alcawd bimacna arujuuc wuxuu xadiidu ka hadlaya qof markii hore gaal ahaan jiro soo islaamay gaalnimadii ilaahay uu ka badbaadiyey marka hore uu ku jiri jiray inuu ku noqdo inuu naco siduu u nacayo in dab lagu tuuro laakiin ereyga alcawd laba macnoba luqada wuu kule bimacna rujuuc markaa wuxuu ku dabaqmayaa qofkii hore gaalu ahaan jiray iyo bimacna sayruura oo caada ila shay ay saara ilayhi manaa uu sameeyey uu ku sifoobay xadiidkana sida saxiixa ah aimadu ay yidhaahdeen labaduba way soo gelayaan qofkii markii hore gaal ahaan jiray ilaahay iimaan ku arsaaqay iyo qof aan gaalnimo soo arag walihada albaqawi wuxuu yihi waqowluhu an yakra an yacuuda fi lkufr falcawdu qad yakunu bimacna rujuuc ilayhi bacda ma dakala fi lislaam waqad yakunu bimacna almasiiri ilayhi ibtidaaan wa qowluhu subxana wa fi qisati shucayb aw latacuuduna fi milatina qaala qowm macnaahu latasiruna ila milatina لأن شعyبa lm ykun qط في الكفr وkذalika iبن xaجaر iyo iبن rajب iyo sidaas ayay yidhaahdeen iبن xaجaر wxa h wاlinqاad caw min an yakuna bاlcismaةi minhu ibtidاء بan yulada calى الإسlاam oo marka la leeyahy bcda id anqadh الlah minhu way ka caamsantahay inaanu gaalnimo sooba aragba oo kii gaalnimo marka hore ku dhacay ilaahay uu ka saaray iyo kii aan soo arag labadu way shamlisanaysaa buuri gaalnimada muxuu sidaa ugu nacaya haddii la dab ha lagugu tuuro gaalow haddii kale dabbaa lagugu tuura dabka igu tuuraba ohanaya amhiladuna way badanta sida asxaab lkhuduud oo kale iyo maashitatu binti fircawn in dab lagu tuuray ka doorteen gaalnimo waayo dee waxaa qalbigooda galay qubxu lkufr usuu caaqibati foolxumada gaalnimadu ay leedahay iyo ciribxumada adduun iyo aakhiraba laga dhaxlo wجه dilaalة الxadيiث عlى maqsud الbاb wa ana fiihi tacliiqa wijdaani xalaawat liimaan bian yakuuna allah warasulu axaba ileyh mima siwaahuma iimaanka macaankiisa in la helo waxaa shardi looga dhigay inuu ilaah iyo rasuulkiisa cid walba ka jeclaado hada daliil cala ana maxabat allahi cibaada laa yakmul iimaanu ila biha bas waxay daliil uti jacaylka ilahi la jeclaaday inuu yahay cibaado la-aanteed iimaankii waajibkaanu dhamaystirmahayn adaliil khamis an ibni cabaasi qaala wuxuu hi man axaba qofka cid uu jeclaanayo u jeclaado fi llahi ilahay daraadi ay liajli illah waabqada oo naca ciduu nacayo fi llaahi ilahay daraadi u naca wawaalaa fila ilaahay daraadi u xidhiidiyo ciduu xidhiidhinayo wacaadaa fila ilaahay daraadi u colaadiyo ciduu colaadinayo fainamaa tunaalu waxaa lagu gaadhaa un walaayat llah ilaahay u weli loo noqdo waa mid ilaahay uu jecel yahay oo ilaahay u nusreynayo inaad noqoto waxaa lagu gaadha bidalika arrinkaa inaad ilaahay daraaddii aad cid u jeclaato cidna u nacdo cid u xidhiidhiso cidna u colaadiso walan yajida mana helayo cabdun adoon acma aliimaan iimaanka dhadhankiisa wain kaurat haba fara badato salaatu salaadiisa iyo wa soomkiisa xataa yakuuna kadalika ilaa uu sidaa noqdo xubuhu iyo buqduhu iyo walaauhu iyo baraauhu lilaahi noqdo waqad saarat waxay ahaatay buu ihi ibnu cabaas caamatu muaakhaati innaas dadka walaalowgooda badankeedu waxay ahaatay calaa amri dunya mid arrin adduunye ku dhisan wadalika arrinkaasina laa yubdii u tari maayo calaa ahli ay liahlihi dadka ku sifaysan shay-an waxba u tari maayo rawaahu ibnu jariir buu hi musanifku raximah llahu tacaala bacda baxin waxay sheegeen anahum lam yajiduu hada alahara fi tafsiiri ibn jariir اطabari musanif kasta waa looga horeeyey in aharkan loo tiiriyo tafsir ibn jariir الطabri oo ciidaha uga horeysa waxaa ka mida ibnu rajab raximah اllahu tacaala aharkana wuxuu ku qorayay kitaab الzuhd ibn mubaarak wakadalika ibn abi shayb musanafkiisu ku wariyey alcadanina wuxuu ku wariyey fi kitaab liimaan ibn abi dunyana fi kitaab ikhwaan mukhtasaran maxamed bn nasr marwazina fi tacdiimi qadri salaa laalakayi fi sharxi usul ictiqaad ahli sunati waljamaca walbayhaqi fi shucab liiman mukhtasaran aharkuna waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira leyth ibn abi sulaym oo daciifa bal mujmacun calaa suui xifdihi siduu alxaakim isagoo sayi lxifdiga marka horeba haddana idaraba fi hada alxadiid xadiidkan werintiisa wuu isku khilkhilaafay farawaahu marata can mujaahid cali bni cabaas mawquufa marata can mujaahid cali bni cumara mawquufa marata can mujaahid cali bni cumara marfuucan laakiin macnihiisa waxaa u markhaati furaya xaadii uu ka mid yahay xadiidka uu abaraani wariyey bisanadin xasan nabigu uhi awthaqu cura liimaan alxubu fi llah walbuqdu fi llah xalqadaha iimaanka waxaa u adag ilaahay daraaddiina cid u jeclaato ilahay daraaddiina aad u nacdo waxaa la mida xadiiu abi umama cinda abi dawuud marfuuca bisanadi xasan biuruqi nebigu ui man axaba lilah waabqada lilah waacطaa lilah wamanaca lilah faqad istakmala liimaan marka xadiidka marfuucabaa macnihiisa u markhaati furaysa man axaba fi llahi axaba lmuslimiina wlmuminiina fi dati lislaami waiimaanihim waaacatihim lilah oo waa sababiya wey man axaba fi llah ay bisabab اllah waabqada fi llah an abqada اlkufaar wاlmushrikiin wاlmunaafiqiin wاlcusaat liajli اllah wawalaa fi llah ay axaba wanasara fi llah u jeclaado ugu nusreeya ciduu jeclaanay u nusraynayo ilahay daraadii wacaada fi llah caada man yucaadihi lirtikaabi shayin yubqidhu llah ciduu colaadinayna u colaadiyeyna ciddaasi samaysay wax ilaahay markaasuu la jihaadaya mushrikiintii wayucaadi alfusaq min almuslimiin lirtikaabihim ilmacaasi inamaa tunaalu walaayat llahi bidalika walaaya bifatxi lwaaw tawaliihi licabdi inuu ilaahay addoonka weli ka dhigto oo uu jeclaado u nusreeyo taasaa lagu gaadhaa walan yajida cabdu طacma aliimaan wain kaurat salaatu wasawm xataa yakuna kadalika manaa inaad tukato oo aada soonto cibaadaad aada samayso iimaanka dhadhankiisa ku heli mayse xataa tuxaqiq alwalaa walbara ilaa walaa walbara aada xaqiijiso oo walaaukana uu noqdo lilaah cidaad jeclaanaysa ad u nusraynaysa ad soo dhaweysanayso ad xigtaysanayso baraaukana uu noqdo lilaah cidaad nacayso ead hoojinayso taasina waxay tusinaysa calى ana almuwaalaata wاlmucaadaata lilah min ahami macaalim اdiin qadiyaة اlwala wاlbara waa macaalimta diinta kuwa ugu muhiimsan bay ka mid tahay walihaada hadalkan ibnu cabaas laga soo wariyey hadal la midab ibnu caqiil yihi sida ibnu muflix uu kusoo raray fi aadaab sharciya ida aradta an taclama maxal islaam min ahli zaman dadkaad la nooshahay islaamku halkuu ka taagan yahay haddaad doonto inaad ogaato islaamkii iyo haysashadiis iyo kudhaqankiisa halay ka taagayiin haddaad doonaysa inaad ogaato falaa tandur ilaa zixaamihim fii abwaabi jawaamic ha eegin inay albaabada masaajidada isku cidhiidiyaan masaajida aad u yimaadaan aad u tukanayaan walaa dajiijihim fi lmawqifi bilabeyk inay carafe istaagaan oo intay isugu yimaadaan labeyk allahuma labeyk halkaa ay kaga dhawaaqaana ha eegin wainama ndur ilaa muwaaطaatihim acdaa shariica xidhiirhka ay la leeyihiin kuwa shareecada islaamka cadowga oo awn eeg yaani ku miisaan dadka qadiyat walaa walbara maaha salaadooda oo qura walihada maanta muslimiinta waxaal kastaa way tukanayaan gaalka iyo muslimkuna waa isugu mid bal waxa laga inu ka muslimkaa necbi oo ka gaalka uu jecelyay masaalix awgeed ama inay isku qowm yihiin ama inay waxa weeyaan isku wadan yihiin qadiya wala walbara gebigeed oo meesha ay ka baxday in markaa salaad la tukado oo xajka la tago ama cumro la tago qura dee diintu maaha acmaashaa lafteeda waxaa loo sharciyey inay qofka noloshiisa ay saameyn ku yeelato taiir inay noloshiisa ku yeelato hadday naftiisa taiir ku yeelan weydo waxa weeyaan waa qalfoof salaada ilahay markuu ka hadlaayey muxuu yihi ina salaada tanhaa can ilfaxshaa walmunkar salaada ilahay doonaya waa ta sifada soo ma kadalika acmaasha iyo cibaadaadku qofka waa inay saameyn wanaagsan ay ku yeeshaan taasi ma jirta maanta hadda markaan cumrada tegey qolooyin baan wada deganayn dad badan oo ajaanibi ay ku jiraan iyo dad carabiba marka dumar ah, hable ila socday baa markaa ii sheegaya dumar ay la deganaayeen oo waxa weeyaan qurbaha ka yimi yurub lakiin asal ahaan dee dhulka islaamka ka soo jeeda intay cumrada joogeen oo dhan xijaab bay xidhay waxay idhahdeen markaanu sidaa u gaadhna turkiga ayaanu iska bixinayna xijaabka cumraana yimaadeen shuf maxaad isaga bixinaysaan halkaa markaanu tagna nu lagula yaabayaa bay kuleeyihin oo qofkii la rabay inuu diintiisa ku ictizaazo gaalada u muujisto islaamnimadiisa wax kastoo diintiisa kamid oo gaalada u kaga cadhaysiin kara uu sameey waqad saarat caamatu muakhaati nnaas calaa amri dunya maaha inuu ibnu cabaas leeya dadka oo dhami adduunye awgeedunbay isu jecelyihin ee wuxuu u jeedaa dadku adduunyo daraaddeed inay isu jeclaadaan baa aada u badatay buu ujeedaa oo ereyga caama kullu naas maaha macanihiisu waayo waktigii ibnu cabaas iyo kadibba waa jireen dad waxa weeyaan yuxibuuna o yubqiduuna lilah waxyaabaa taa xoojinaya waxaa ka mida maadatu cama laa tadulu cala shumuuli daruurata shumuul waa loo isticmaalayo cumuum lakiin mar walba saama tusiso bal karay tusisaa marar badan walihada ibnu faris mucjam maqaayiis luqa wuxuu ku yihi alcayn wlmiimu aslun saxiixu waaxidu yadulu cala uul waa asal saxa oo tusinaya dherar wlkara wlculuw qaala khaliil alcamiimu aawiilu min anabaat yuqaalu naklat camiima wاljamcu camun wayaquluuna istawa الnabaatu calى cimamihi ay calى tamaamihi yuqaalu jaariyaة camiima ay طawiila bimacna alkara walintishaar waa loo isticmaala erigan marka caamatu muaakhaati الnaas ay akar muaakhaati الnaas ama kaiir min muaakhaati الnaas calى amri dunya bay noqotay wadalika laa yujdi calى ahlihi shaya arinka alxub wاlbغd wاlmuwaalaatu wاlmucaadaatu liajli اdunya cidda samaysay waxba ku tari maayo walaa yuqni canhu min allahi shaya wajhu dilaalat اlaar calى maqsuud ilbab waxa ana fiihi ana almaxabata liajli illah cibaada in ilahay daraaddii cid loo jeclaado inay cibaado tahay buu tilmaamaya liannaha naashiyatu min maxabat illah waayo ilaahay maxabadiisay ka dhalato faracay ka tahay fakayfa bimaxabat illahi daati haddii ilaahay daraaddii in cid loo jeclaado ay iimaan tahay in ilaahay la jeclaado bal ka war soo kama sii weyna walaa shaka anaha acdamu wa ajal marka jacaylka ilahi la jeclaado inuu iimaanka ka mid yahay ayaa min baabi alqiyaas aharkan uu musanifku raximah llahu tacaala ugu deliishan o ida kana alxubu liajli اllahi min aliimaan famin baabi alwlaa an yakuuna xub اllahi min aliimaan shaygu mar hadduu iimaanka ka mid yahayna waa cibaado cibaadana ilahay baa subxana wa tacaala la gaara wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin